بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله xadaثna abu bakr bn abi shayba wmxamed bn cabdillaahi bn numayr fii baab almayitu yucadabu bibukaa'i ahlihi calayhi almayitu qofka dhintay yucadabu waa la cadaabi bibukaa'i ahlihi ehelkiisa oohinta ay u ooyaan ama ay ku ooyaan calayhi korkiisa ehelka ooyaaya oohintaa ay ooyeen yaa loo cadaabaya qofkii dhintay sidaasuu baabaystay xadiidkaasaa ku imaanaya waxaa marka la og yahay oo macluum min addiini bidaruura ah cadaaladda ilaahay subxaanahu wa tacaala wa an laa taziru waasiratu wisra ukhraa inaysan naf dembi kale gashay naf dembi gashay aan naf kale loo ciqaabaynin dembi ay naf gashay naf kale aan loo ciqaabaynin aayaddaa qur-aankana waa sheegtay waana shay macluum min addiini bidaruura ah oo adilada qaaticada ee nusuusa shareecada min alkitaabi wasunna intaba ay tusayso axaadiistan marka imaanaysase laba qaybood wey oo laba tawjiih iyo laba aragti iyo laba macno ayay kala wataan labadaa macno ee la kala wada ee lagu kala fasirana waxaa kala hogaaminayaa cumar ibnu khaaab amiir اlmu'miniin abu xafs iyo wiilkiisa cabdullaahi bnu cumar oo dhinac ah iyo dhinaca kaleoo ah caaisha binti abi bakr um اlmuminiin radia allahu canhum jamiica marka oohintaasi qofka waa loo cadaabi la yidhi xadiidka lafdigiisana uu ku yimid culimmadu waxay ku takhriijiyaan dhowr macno si nusuustii kale iyo adiladii kale iyo axaadiistan isku waafajiyo macnaha koowaad waxaa weeyaan qofka loo cadaabayo oohinta dadkiisa ay ooyeen markuu dhinta loo cadaabaayo waa qofkii dardaarmay ee yidhi haddii aan dhinto halii soo ooyo haddii aan dhinto halii soo ooyooo yaan la iloobin sida hebel loogu ooyo oo kale haligu soo ooyo waxay ahayd fikrad jaahili ah oo ay qabi jireen in laisku ooyo oo qofkii aan loo ooyinba waa qof aan tol iyo dad lahayn darfa binu lcabdi waa kale idaa midtu fanciniinii bima ana ahluhu washaqii cala aljaybi yabnata macbadin haddaan dhinto ii soo ooy oo waxaan mudnaa igu soo oy weliba waxaad ku dartaa inaad jeexjeexdo jeebabka iyo luqunta iyo marada aad iska jeexjeexdo intaana raaci buu yidhi marka wasiyo hadduu yahay oo dardaarmo oo dardaarankiisi la fuliyo dembigaasi asagaa iskale sabab buu u yahay oohintaas marka uu dardaarmaye loo ooyey nabigana uu xarrimay in la ooyo dhawaaqa iyo qaylada iyo ammaanta iyo hoogayaysiga waa kii la xarrimaye qofkii hadduuba asagaba qayb ku leeyahay oo dardaarankiisii la fulinaayo waa loo cadaabayaa marka waa sabab asaguu la yimid wey waxaa kaloo lagu takhriijiyey muuna dardaarmin si cad oo sariixa oo muuna dardaarmin laakiin ehelkiisana waa yaqaanaa dhaqankooda inay qof dhinta ay u ooyaan oo u baroortaan asagana raalli buu ka ahaa oo sidaasuu jeclaayo raalli buu ka ahaa laakiin halaysa ooyo kumun dhawaaqin midkaasna waxaa weeye kalawal kaa horuu la macno yahay oo la mid yahay macnaha saddexaad ee axaadiista lagu takhriijiyey waxaa weeyaan cadaabkaasi almayitu yucadabu fii qabrii bimaa niixa calayh qofka mayidkaa qabrigaa lagu cadaabi oohinta loo ooyey cadaabkaas cadaabulcuquuba ma aha ee waa cadaabu ta'allum waalxasra waa xanuunsi kale iyo murug kale oo qofka asagaa uu murgayo haddii loo ooyo ooyintaa loo ooyey baa wuxuu ka qaadayaa alam iyo xanuun iyo murug buu ka qaadaya sidaasay qaarkood ku fasireen in cadaabka lagu tilmaamo mararka qaar waxaan cuquubana ahayn dabkii iyo naartii la yaqaanina aan ahayn oo ah qofka inuu dareemo uun xoogow xanuunsi ah iyo inuu raaxo uuna dareemin waa lagu tilmaamaa axyaanan cadaab bidaliili qowlihi sala allahu calayh wasalam alsafaru qicatun min alcadaab asafaru qicatu min alcadaab safarka waa qayb cadaabka ka mid a ah. waxaana la ogyahay qofka musaafirka ah in uu mararka qaar xataa iska yahay qof mustariix ah oo murtaaxulbaal ah safartiisa gaariguu ku safrayaa diyaarad buu ku safrayaa lamana kala qaadin xaalad kasta uu ku sugan yahay haddana faraaqa uu reerkiisii faaruqoo ka tegay iyo dadkuu jeclaa iyo arrimihiisii oo sidii uu nadaamsanaayeen aan ahayn iyo xaaladahaas culayska mararka qaar uu dareemaya cadaab lagu tilmaamay marka qofka loo ooyey ehelkiisana u ooyeen xogo wuxuu dareemayaa alam iyo xasra iyo xanuun iyo murug buu dareemayaa saa darteed ba waxaa soo aroortay abu muusa alashcari radi allaahu canhu inuu miir daboolmay isaga oo sakaraada oo ay moodeen ehelkiisa inuu dhintay waana miir beelay waxba ma kala oga hadhow kale markuu soo miirsaday baa wuxuu yidhi wax kastood i tidhaahdeen waxaa laygu lahaa a kadalik warma sidaasaa tahay yaa laygu lahaa buu yidhi oo waa laiqabanaya waa laitaabanaya waa ligu canaanan ma saasaa tahay bee la buu yidhi inti lagu dhufto sidaas dambe ee tafsiirka macnaha dambea waxaa xoojiyey oo qaba shaekhulislaam ibnu taymiyat alxaraani ayaa sidaa qaba in cadaabka loola jeedo bimacna ata'allum waalxasra waalxusun in loola wado labadaa macno ee kalena waa saxoo dee qofka hadduu dardaarmo yidhaha iisoo ooya ama asagaba reerkiisii uu dhaqan iyo tarbiyaba sidaa iyada ah ku ogaa oo waxbana uuna ka bedelin waxbana uu ka reebin waxaa weeyaan qofka ku raadli noqda macsiyada ridaa'ulmacsiya macsiya weeyaanoo xumaanta oo qofka uu ku raadli noqda reerkiisa oga raadli noqda macsiyo iyo dembi weeyaan qayb buu ku leeyahay laakiin macnaha kale oo ah in hadduuna dardaarmin ama uuna raalli ka ahayn ilaa wailaa loo cadaabaayo qof ooyey isagana uuna diidanaa ama uunan ogoleen waxay ka hor imaanaysaa qowluhu tacaala walaa taziru waasiratun wisra ukhraa naf dambaawday dembigeedii lagu xumbaari maayo naf kale oon dembaabin loona ciqaabi maayo waxbana loo loo qaban maayo sidaasee culimmada ay ku fasireen labadaa qola iyo labadaasi madhab ayaana kala wada oo cumar iyo wiilkiisii iyo caaisha oo mararka qaar ibnu cabbaasna aad arkayso inuu sida caaisha uu qabo radia allahu canhum jamiican qaala xadaanaa abu bakr bin abi shayba wa moxamed bin cabdillaahi bni numayr jamiican dhammaanba can ibni bishrin qala abu bakr xadaanaa moxamed ibnu bishrin cabdiyu can cubayd cubaydillaahi bni cumar qaala wuxuu yidhi xadaanaa naafic can cabdillaahi buu ka wariyey cabdullaahi bni cumar mowlaahu wey waa mowlihiis ama xafsata oo walaashiis oo ka weyn oo shaqiiq ay ahaayeen radia allaahu canhum bakad way oo yidhi xafsa calaa cumara aabbaheed cumar barkii la dhaawacay oo la dooxay oo uu ninkii gaalka ahaa abulu'la almajuusi salaaddii subax uu ugu jira intuu soo galay masaajidka ayuu warma ku dhuftay wararoo laba af leh yuu xaggaa iyo xaggaa iyo xaggaa ugu dhuftay labada dhinacba oo halkaasi hoose ee jilicsan ee gumeerka ah iyo caloosha ayuu xag iyo xagga u jeexay waa kii saxaabo kalena xataa marka in la qabto la damca uu dilay isagana isdilay waa dhintay saxaabigii cumar binu khadaab amiiru lmu'miniin ninkii la yaqaanay cadaaladiisa iyo imaamadiisa iyo hoggaankiisa la yaqaanay kutubbaa laga qorayba xataa qadihiisa keliya kutub laga qoray qadaahu cumar laba kitaab mujaladaad laba mujalad oo weyn baa jireen iyo suranka iyo qaabka uu u maareeyey dowladda iyo andimada uu ku soo rogay ama andimada uu sameeyey radia allahu canhu wa ardaah ee wax badan laga faa'iidaysta cumar radia allahu canhu cumar marka waa waxaa ku dul oyday intuuna nafta ka bixin gabadhiisii xafsa ee nabiga calayh salaam xaaskiisiiayd fa qaala wuxuu yidhi cumar mahlan yaa bunaya gabadhaydii tartiib u kaadi ha ooyin alam taclamiisoo ma ogid ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalama qaal inuu nabigu yidhi ina almayita qofka dhintay yucadabu waa la cadaabi bibukaa'i ahlihi ehelkiisa oohintooda calayhi korkiisa ay ku ooyeen yaa loo cadaabay inuu yidhi soo ma ogid buu yidhi maxaad igu dulooyeysaa wuuna leeyahay macnaha intay aan cadaaba ma rabtid oohinta ehelka aan laysku cadaabin nabigaa yidhi sala allahu calayh ali wasalam cumar marka waxaad ka garanaysaa xadiidka daahirkiisaasuu qaatay isaga oo kala qaadaynin hadduu dardaarmo iyo hadduuna dardaarminba oohintaas inayna fiicinayn qofka meydka in loo ooyo arrintaasu marka asaga daahirkeeda qaatay radia allahu canhu waa midday marka ay caaisho tacliiqinayso niqaashayso ka hadlayso ayaydii wiilka wiilkiisa cumar oo cabdulaahi la dhaho labadaba waa ka ay leedahay waa ismoodsiiyeen qaala xadaanaa moxamed binu bashaar bin daar qaala xadaanaa moxamed binu jacfar qundar qaala xadaanaa shucbatu bnu xajaaj alwaasidi abu bistaam qaala samictu qataada bnu dacaamah asaduusi yuxadiu isagoo ka warramaya can saciid ilmusayib ibnu xasmi almaqsuumi can ibni cumara cabdullaahi bni cumar ibn khadaab alcadawi radia allahu canhuma can cumara cumar ibn khadaab oo abihiisa radia allahu canhu amiir almuuminiin can inabiyi sala allahu caleyh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi almayitu qofka dhinta yucadabu waa la cadaabayaa fii qabrihi baa lagu cadaabi bimaa niixa calayhi bisababi maa niixa calayhi oohinta loo ooyey sababteed baana loo cadaabayaa waa hadduu dardaarmo ama uu ka raadli noqdo oo arrintaa uu rabo ogol yahay ama aan dhahno waa xanuun iyo alam iyo muxuu ahaa dareen uu garanayo ehelkiisa xanuunkooda iyo oohintoodaasi ayuu la xanuunsanayaa iyaduna waa lagu fasiray waxadaanaahu moxamed bn muana qaal xadaanaa ibn abi cadiy can saciidin can qataada can saciidin musayabin can ibni cumara cabdullaahi can cumar bn khadaab radi allahu canhu can inabiyi sala allah aleh wasalam qaal nabigu wuxuu yidhi almayitu qofka dhintay oo meyidka yucadabu fii qabrihi baa lagu cadaabi mamaaniixa calayhi ile qabriga cadaab buu leeyahay naxariis iyo jannana waa leeyahay labadaba way dhacdaa cadaabulqabrigu waa haabit fi lkitaabi wasunna waa ijmaaci ahlilcilmi waa isku waafaqsan yihiin inuu cadaabka qabriga uu jiro waxaaba u daliilaba ijmaaca ah. alijmaac alficli alcamali oo muslimiinta ay salaada aakhirkeeda ay dhahayaan ilaahay ay ka magangelayaan afar shay waxaa ka mid ah allahuma ina yacuudu bika min cadaabi alqabri min cadaabi الnaar min fidrati اlmaxya wاlmamaat min fidrati اlmasiix dajaal tacawudu biاllahi min arbac baa soo arortay afarta ilahi laga magangelaya muslimiinto dhan marka way qaadeen camaliyan bay uga calfajmac wey qala xadaanii caliy bnu xujrin الsacdiyu qala xadaana caliy bnu mashir can acma sulaymaan bn mihraan alkahili can abi saalix samaan wasmuhu dakwaan can ibni cumara qaal lama tucira cumaru cumar radia allaahu canhu markii la duray la warjeefay warankii iyo tooridii ay ku dhacday oo uqmiya caleyh waa la miyir daboolay waa la miyir daboolay oo miyirkiisaa tegey dhiig badan baa ka baxay alooshi baa duleeshantay fayasiixu alayhi fasiixa calayhi siixa calayhi waa lagu dul ooyey oo dadka ku ooyeyna xabsaha ka mid oo gabadhiisii iyo suhayb iyo mari doona falamaa afaaqa markuu miyirsaday qaala wuxuu yidhi amaa calimtum soo miina ogeyn ana rasuula allah nabiga calayh salaam qaala inuu yidhi ina almayita qofka dhintay layucadabu waa la cadaabi bibukaa'i alxayi qofka nool oohintiisa loo cadaabi maxaad u ooyeysaa waa ku canaansan waana ka beri noqday nabiga calayhi salaatu wasalaam min kulli saaliqatin mid kasta oo dhawaaqda oo qaylido oo sawdaysa waa kii dhihi jiray xadiid abu muusa alashcari oo saaba ah kaga beri noqday xaaskiisa xadaanii cali bnu xujrin sacdiy qaala xadaanaa cali bnu muslim can الshaybaani an abi burdata can abiihi aabihiis abu muusa alashcaqaale wuxuu yidhi lamaa usiiba cumaru cumar markii la asiibay oo warankii ku dhacay jacala suhaybu suhayb wuxuu guda galay oo walaalo ahaayeen nabigaa walaaleeyey suhayb ibnu sinaan alruumi saxaabiyun jaliil radia allahu canhu waardaah wuxuu ka mid ahaa nabiga saxaabadiisa qaybahay kala ahaayeen carab iyo cajanba way ahaayeen iyo cajam shareecada iyo diinta iyo kitaabka iyo sunnada iyo nabigaas giddi waa la wadaleeyahay waa la wadaleeyahay saxaabadiisa waxaa ka mid ahaa suhayba ruumiya ruum waa nimankan hadda yurubka la dhaho yurubiyaanka ama yurubka la dhaho wey salmaan alfarisi nimankan hadda eeraanka iyo dhulkaas hadda faris la dhaho wey ayb eh, bilaal alxabashi afrikuu matalaya iyo ard alxabash dhulkan oo dhan iyo xabash la dhihi jiray ayuu matalaya wa kayrihi min asxaabi rasuul hayr alcarab aan carab ahayn way badnaayeen ayb jacala suhayb suhayb الruumi wa min الnaasi man yashri nafsahu ibtiغaaءa mardaati اllah wallahu ra'uuf bاlcibaad ayaa ku soo degtay suhayb aلruumi radi allahu canhu ardaa markuu soo hijroodayay dhaheen quraysh adoo keliga ahaad noo timid haddan xoolaad leedahay badaad moxamed dooratay shiri la bixi maysa wax allaal waxaad rabtaan reebta xoolahayga iyo dhulkayga iyo waxo dhan ba qaatee anuun iyo caqiidada iidaaya markaas aayadda soo dego min annaasi waxaa ka mid a ah man yashri nafsahu ibtiqaa mardaatiillah naftiisa wuxuu ku iibsaday alla ridihiisa dalab u dalbaayo ayuu diintiisaba hadduu helay waxaa kaloo dhanba wax oomasiiha musiibada diinta ugu badan ugu xun walaa tajcal musiibatana fii diinina musiibada annada ha ilaahayow diintaanada xaggeeda dhaawaca xagga diinta ah dhaawacaasaa ugu xun inta dhaawacee qofka soo gaadha ama xoolo iyo adduunyo maantana waad heli maantana waad wey barrina waad heli ama adaa ka tegin ayadaa kaa tegi oo wax yaroo faani oo dhammaani waxa ra'sumaalka ku ahee caaqibada ku ah waa diintaada iyo akhlaaqdaada iyo islaamnimadaada wey suhayb uruumi radia allahu canhu wuxuu guda galay yaquulu inuu leeyahay waa aakhaah waa akhaah ayuu leeyahay nud baa la yidhaahdaa waa marka waa dhawaaqaya waan oohin baa la socotaa fa qaala lahu cumaru cumar baa wuxuu yidhi yaa suhaybu suhaybow amaa calimta soo ma ogid ana rasuul allah nabiga calayhi salaam qaala inuu yidhi ina almayita qofka dhinta layucadabu waxaa loo cadaaba bibukaayi alxayi qofka nool oohintiisa waa loo cadaaba maxaad ugu ooyeysaan waxadaanii cali bnu xujin qaal akhbarana shucayb bnu safwaan abu yaxya can cabdimalik ibni cumayr can abi burdata ibn abi muusa can abi muusa abihiya qaala wuxuu yidhi lamaa usiiba cumaru cumar markii la asiibay aqbala suhayb baa uu soo qaabilay oo soo aaday intuu gurigiisa ka yimid manzilihi gurigiisii buu ka yimid suhayb xataa dakhala calaa cumara cumar buu u soo galay faqaama wuxuu istaagay bixiyaalihi cumar oo yaalla ayuu wejigiisii hortiisa iyo qaabilkiisa saa u istaagay yabkii isagoo ohaaya suhayd oohintaas waa oohin dawaaqa oo sawd a wey wailaa hadday ilin tahay taa ayada waxaanayba soo maray inay tahay naxariis ilaahayna inta naxariisataa ayuu u naxariista waa kii yidhi rasuulka sala allah alay wasalam fa cumaru cumar baa wuxuu yidhi calaama tabkii maxaad la ooyaysaa suhaybow acalaya tabkii maaniga aniga ku ooyeysaa qaala wuxuu yidhi ii wallah adaan kuu ooyayaa la calayka adiga korkaada ama adiga yaan abkii u ooyaya amiir almu'miniin mu'miniinta amiirkeediiow adaan kuu ooyaya xanuunka iyo nabarka ku gaadhay yaan ka xumaahay oon ka xanuunsanaya oo la ooyaya qaala wuxuu yidhi cumar wallahi laqad calimta wallahi baa ku dhaartay waad og tahay ana rasuula allah nabiga calayh salaam qaala inuu yidhi man yubkaa calayhi qofka loo ooyo lagu dul ooyo yucadabu waa la cadaabi inuu yidhi nabiga waad og tahay waad ka baxan tahay maxaa dhacay marka cumuumkaasuu qaatay cumar bnu khadaab biduun iyadoon la kala qaadqaadin qaala fadakartu dalika limuusa bnu dalxa muuse binu dalxaan u sheegay buu yidhi arrinkaa asaga ah muuse binu dalxa yaan u sheegay fadakartu dalika qof kale cabdulmelik ibnu cumayr wey qaala cabdulmelik ibnu cumayr baa wuxuu yidhi sanadka ku jira abiburda ninka ka warinaya qaala wuxuu yidhi cabdilmelik fadakartu dalika arrinkaasi waxaan u sheegay limuusa binu dalxan u sheegay ila wuxuu marka hore ka warinay burda ka warinay warkaa burdo ii sheegay waxaan u sheegay muusa binu dalxa faqaala wuxuu yidhi kaanat caaishatu taquul caaisha waxay dhihi jirtay inamaa kaana ulaa'ika alyahuud waa macno kale wey yahuudda weeye qoladaa iyada ah oo yahuuddii oo ooyaysa intuu qof ka dhintay buu nabiga soo maray calayhi salaam markaasuu wuxuu yidhi innahum layabkuun wa inaha la yucadab ah, ayaguna way ooyayaan ayaduna waaba la cadaabayaaba ayadana waaba la cadaabaya marka yuhuudda laga hadlaayey caaishaasaa tir radi allahu canha waxadaanii camrun waa siday ka fahamtay weeye caaisha radi allahu canha laakiin saxaabadu sidaa ma qabaan saxaabada kale waxadaanii camru naaqid ibnu bukayr qaala xadaanaa cafaan ibnu muslim asafaar qaala xadaanaa xamaad ibnu salamat ibnu dinaar can haabit ibnu aslam albunaani can anas bni malikin ana cumar bn اlkhaaab radia allaahu canhu lamaa ducira markii la muday oo la duray oo lagu dhuftay warankii cawalad calayhi waxaa qayriday cawalad ay sawatad wa sawtaha bilbukaa cawalad calayhi korkiisa waxaa qayliday xabsatu xabsa marka waa cawiilku waxa weeyaan waa oohin sawd leh oohin sawdla wey way dhawaaqday wey faqaala wuxuu yidhi yaa xabsatu xabsaay amaa samicti rasuula allah nabiga calayh salaam miyaadan maqan yaquul isagoo leh almucawalu calayhi qofka lagu dul ooyo lagu dul dhawaaqo yucadabu waa loo cadaabi dhawaaqaas loo dhawaaqay loo ooyey wa cawala calayhi suhaybun suhaybna waa ku duqayliyey oohin faqaala cumar wuxuu yidhi yaa suhayb amaa calimta miyaadan ogeyn ana almucawala calayhi qofka lagu dul ooyo ee lagu daldhawaaqo yucadabu ila cadaabi soo moogid ogid buu yidhi marka cumar radi allaahu canhu hadalladiisaasi waxay asal u yihiin ahamiyada ay leedahay tagyiiru lmunkar ama inkaaru lmunkari munkarka in la inkiro xaalad kastaba aad ku sugnaatihid xaalad kastaba aad ku sugnaatihide shayga sharciga khilaafsan ee aan wanaagsaneen ee munkarka ah inaad inkirto ayaa laga qaadanaya waa jir anabaa basteyahay iyo anigaaba socday iyo inta nool ha u talisay iyo waxaasoo dhan lama rabo inaad tidhaahdo qofkastoo naftaba kuma jirto alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar waa socotaa intuu kari karo weeyaan fataquu llaha sadactum walidaalika cumar waa kii dee markii asagoo la dul tuuran yahay oo la kor fadhiyo wiil dhallinyaraa intuu u yimid uu yidhi cumarow waad xukuntay oo dadkii baad ummaddii baad hoggaan u ahayd ood xukumaysay maamulaysay cadaalad baadna ku maamushay cadaalad yaadna ku maamushayoo waxaa u qiray cadaaladdiisii alqaasi wadaani ku fog iyo ku dhowba waa u qiray walfadlu maa aqarat laka alacdaaw wixii cadowa uu kuu qiro ayaa fadliga yaa fadli ahoo fadlinimadiisa ay muuqataa cadowaadiiba wanaagga uu kuu qiro kaasaa fadli ah qoladii u timid ee gaaladaheeda wafdigeehed ee intay raadiyeen la yidhi cumar geedkaasuu iska jiifaa isagoo hurda waa hadal mashhuura la soo naqliyaa oo dadku ay kutubta ay ku qoran waxaa ka mid ah hadalkaasi inuu inay dhaheen intay u tageen wax waardiyeelaya ma laha albaab u xidhan ma jirto wax ciid alahu haysta ma laha waa ninkii ummadda jaziirat alcarab oo dhan intaasoo dowladood maanta dhulka hadda ay xukumaan ama dowlado ah ayuu keligii markaa amiirka ahaa radia allahu canhu wa ardaa min alyaman ila alciraaq dhulkaasoo dhan jaziirat alcarab oo dhan buu madax ka ahaa xilligaas markaas waxay dhaheen xakamta facadalta faaminta faninta bay dhaheen intaad xukuntay ood cadaaladna wax ku xukuntay iyaad aamin noqotay oo halkaasaad keligaas ka saaxatay oo ninkan madaxdee la daba ordaaye ciidanka horra laga dhigi gadaalna laga dhigi ee markuu hadlaaya gadaal laga taagan yahay indhaha nin indhaha caddaynaya uu daba taagan yahay dadkiisii buuna ku dhex jiraa ogow ummaddiisii uu xukumay buu ku dhex jiraa intaasoo cabsiana waa loo qabaa habeen ma socon karaa laleeyahay keligii ma socon karaa laleeyahay intaasoo ciidan intaasoo ilaalaha iyo intaasoo siligay intaasoo derbi ah waxaasoo dhan waxaa sababa oo aabba u ah cadaaladdarrada cadaaladdarrada sababa ah. haddii cadaalad la helo oo qof walbaba waxaa xaqa uu u leeyahay uu helo oo qof walbaba naxariista uu ka mudan yahay dadkaa madaxda uu ka rabo uu muujiyo loo muujiyo dadkuna waxaa weeyaan dadku waxaa lagu abuuray oo majbuuluun bixubbi man axsana ilayhim qofka u xisaan sameeya inay jeclaadaan oo ay badbaadiyaan oo ay ka nabadgeliyaan ayaa dadka aad lagu abuuray marka waxaa weeyaan dee caydin cuna la yidhi caydin cune calooshiisa ayaa maxaa la yidhi halkaa ah, calooshiisu yuu ka cabsi qabaa mia waka calaa kulli xaal eh, cumar radia allahu canhu kaana yudrabu bihi cadaalad iyo cadilnimada miaal xayi ah oo nin kastoo hoggaan noqonayo waxaa fiican siirata cumar bn اlkhadaab inuu akhristo cumar bin khadaab siiradiisii iyo siifigiisi inuu akhristo iyo taariikhdiisii si uu markaa u dabaqo ummadduna sidaasay ku jeclaanayaan inta madaxay ordaysana waxay rabaan in la jeclaado in la jeclaado laakiin waddadii jeceelka ma hayaan intooda badan jidkii jeceelka ma hayaan jidkii jeceelkii lagu jeclaan lahaa ma hayaan ah. fa qaala cumar baa wuxuu yidhi ayb aaway ah, cumar radia allaahu canhu yaa marka la hadlaaya wiil dhallinyaro ah oo hadalkaa ku hadlay oo yidhi cadaalad baad ku xukuntay oo waxaan rajo ka qabaa oon rajaynayaa in labadaadii saaxiibmacooda aad ahaato hadallo fiican buu ku hadlay marka cumarna waa u joogaaba wuxuu yidhi isagoo intaasoo walaaga iyo intaasoo halgan ah iyo intaasoo bishaaro nabi ah intaba isagoo haysta iyo intaasoo abaalmarin iyo billad sharafa ah, oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu janno ugu bishaareeyey waxa ka wanaagsan maxay tahay janno in lagugu bishaareeyo oo ma'aalkaada iyo meeshaad ku dambayn doonta laguuba sheegaba inaad ahlu janno tahay maca daalika wuxuu yidhi waxaan jeclahay inay noqoto an takuuna daalika kafaafa inay kafaaf noqoto laa liya walaa calaya inaan waxbana lii yeelanin oo waxbana la weydiisanin oo waxba lai raacanin waxna aan lay siinin madaxnimada aanan ka helin ayaan jeclaan lahaa buuri waxna aan lay weydiinin oon lai raacanin waxna aanan ka helin intaan ahaa ay oon badbaado un inaan badbaado un ayaan jeclaan lahaa buu leehay markaasuu deena wiilkii markuu dhaqaaqay oo tegey wuxuu arkay wiilkii oo maradiisa dhulka ku jiidaaya oo aan qawyihiisa ay maradiisa hoos ka martay iisoo rudduu ilaya alqulaam yiri wiilkaa iisoo celiya waa la soo celiya <clears throat> markaasuu wuxuu yidhi wiilkii buu la hadlay wuxuu yidhi maradaada kor u qaado kor u qaada maradaada fa ina dalika anqaa lihawbika anqaa liawbika wa atqaa lirabbika ragga inay maryahooda kor u qaataan oo anqawyaha ay kor ka mariyaan hadday nisfusaaqaynka iyo dhudhumada bartankooda ku toosiyaan waa fiicanta laakiin looma haysto wax dembi ah dhibna ma laha anqaw hadday ka korraysa maradu marka sidaasaa maradana u fiican nadaafadeeda iyo inay baaqi ku ahaato ilaahayna sidaasuu jecel yahay cabsida xaggeeda iyo taqwada ayib shaahid waxaa weeyaan cumar radi allahu canhu alamru bilmacruuf wanahyu cala lmunkarka kamuuna tegin ilaa aakhiri laxda ugu dambaystii u dambaysay wuxuu ka qaatay <clears throat> mucallimkiisii oo rasuulkaa sala allah aleh wasalam oo nabiga calayh salaam xaaladiisa karaatulmowdkaha oo ku jira ayuu tawxiidka dadka ka saxaayey oo ka digaayay quluwiga iyo dadka saalixiinta iyo ambiyada qubuurahooda in wax laga dul dhisto oo oga digaayay nabiga calayh salaam markay oga sheekeeyeen haweenkii nabiga calayh salaam ee waagi hore rag kala qabi jiray ee ardulxabash soo maray ee ka sheekeeyey kaniisa la yidhaahdo maariya oo maryame iyo ciise iyo wax lagu sawiray laga dhigay sawirkooda la dhex dhigay ayuu nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi kuwa iyaga waa kuwo shiraaru lkhalqi cinda allahi kuwa ugu shar badan weeyaan markuu qof saalixa ah baa nabiga dhintay qabri ka dul dhisaan markaa nabiga alayh salam arrintaasuu oga digaya ummaddiisa waa aakhir hadalladii ugu dambaysay ku hadlay wey sala allah aleh ali wasalam qala xadaana daawuud bnu rusheyd qala xadaana ismaaciil bnu culayata qala xadaana ayub an cabdillahi bn abi mulayka qaala kuntu jaalisan waxaana kii fadhiya ilaa jambi ibnu cumar cabdullahi bnu cumar dhinaciisaan fadhiyey wanaxnu naxnu annaguna nantadiru waxaan sugaynay janaasata ummi abaan binti cumaan cumaan binu cafaan gabaruu dhalalo la yidhaahdo ummu abaan la yidhaahdo oo dhimatay janaasadeedaan sugaynay buu leeyahay ninka la yidhaahdo cabdulaahi binu mulayka ibnu cumar baa marka ag fadhinay janaasadaasna waan sugaynay wa cindahu waxaa agtiisa ahaa cabdulaahi bnu cumar camar ibnu cumaan oo gabadhaa dhimatay ay walaalo yihiin oo ina cuhmaan bnu cafaana fa jaaa ibnu cabaas cabdullaahi ibnu cabaas baa yimid oo yaquuduhu uu hagaayo qaa'idun qof hagaaya ibnu cabaas oo cumrigiisi markii dambe waagii dambe uu duqoobay waa indha beelay waa indha beelay marka isagoo la hagaayo oo qof uu wado ayuu keenay janaasadu ka soo qaybgalaya faaraahu fa uraahu waxaan u malaynayaa abarahu inuu u sheegay bimakaani ahbarahu inuu u sheegay bimakaani ibni cumar cabdullaahi ibnu cumar meesha uu fadhiyey inuu u sheegay qaa'idkii hogaaminaya oo yidhi ibnu cumar baa meeshan fadhiya oo asaga inuu yidhi agtiisa ifadhiisi waa la sugaya jalaasad baa la sugayaa fajaa waa yimid ibnu cabbaas xataa jalasa wuxuu fadhiistay ilaa janbii ayuu leeyahay ibnu marayka cabdullahi ibnu marayka dhinacayguu fadhiistay fa kuntu waxaan noqday baynahumaa dhexdooda ibnu cabbaas baa fadhiyey ibnu muraykana waa fadhiya ibnu cumarna waa sii fadhiyey ibnu mulaykana waa fadhiyaa marka waxaa la fadhiistay ibnu cabaas dhinaca cabdullahi ibnu mulayka markaasuu ibnu mulayka wuxuu noqday cabdulaahi binu cumar iyo ibnu cabaas labadaas saxaabi u udhexeeya cabdulahi bnu eh, mulaykana waa cabdulahi ibnu mulaykana waa taabici weeye cabdulahi ibnu abi mulayka taabici weeyaan laba saxaabi u dhexeeya faidaa sawtun sawt baa min addaari xagga daarta ka maqlay janaasidaa sugayna gurigii meydka u yaalay xaggiisii yaan dhawaaq ka maqlay faqaala ibnu cumar baa wuxuu yidhi kaannahu yacrid isagoo u sarbeebayo calaa camar camar binu cuhmaan buu u sarbeebayaa oo gabadha dhimata ay walaala yihiin an yaquuma inuu kaco oo fayanhaahum dhawaaqa iyo ohinta uu ka reebo isagoo raba yaa wuxuu yidhi ibnu cumar samictu rasuula allahi sala allah alay wasalam nabigaan maqlay oo yaquulu leh ina almayita qofka dhintay layucadabu yucadabu waa la cadaabi bibukaa'i ahlihi ehelkiisa ohintooda loo cadaabayaa ee oradoo aamusi haweenkaa iyo dadkaa ogaaya qaala wuxuu yidhi ibnu mulayka faarsalahaa cabdulaahi mursalatan faarsalahaa cabdullaahi mursalatan cabdullaahi binu cumar hadalka waa iska sii daayey mursalatan xaalay tahay mid la sii daayey irsaalka maanta waxaa weeyaan waa diddu altaqyiid yacani ma qaydin oo ma dhihin bibacdi bukaa'i ahlihi ma dhihin sida aabbihii cumar uu yidhi oo kale xadiidkuu wariye oo kale nabiga ka wariyey ummadda kale muunan ku qaydinoo muunan dhihin idaa awsaa hadduu dardaarmo iyo hadduu ka maaragtay raadi ka yahay waxaasoo dhan kumuuna qaydine waa iska idlaaqay wuxuu yidhi ina almayita la yucadabu bibukaa'i ahlii baa loo cadaabayaa mulaqan sawaaun ama ha dardaarmo ama dardaarmin bacdu ehligaadama ahaanin qaala fa arsalahaa cibaaradii iyo hadalkii iyo kelimadii cabdullaahi waa sii daayey mursalatan xaalay tahay mid la daayey muطlaqatan hayra muqayadah aan lagu qaydin bibacdin walaa bilwasiya aan midna lagu qaydin saasuu ka wadaa saasuu qaday ibnu cumar cabdullahi ibnu cumar in aan la kala qaadaynin aabihii buu ku raacay dhinac inkastoo riwaayatu abiihi ay ahayd bibacdi bukaayi ahlihi aan soo marray faqaala ibnu cabbaas cabdullaahi ibnu cabbaas oo ag fadhiya wuxuu yidhi kunnaa maca amiiri lmu'miniin cumar ibnu lkhadaab cumar ibnu khadaab baan la fadhinay oo ibnu cabbaas radia allahu canhu cumar buu u khidmayn jiray oo wax ka baran jiray oo la socon jiray oo laazimi jiray xataa isagoo yar buu la bilowday xataa idaa kunnaa markaan joogno bilbayda meesha bayda la yidhaahdo markaan marayno bayda oo dulxudayfo agteeda ku taalana waa jirtaa bayda oo maka iyo madiina udhexaysana waa jirtaa xataa idaa kunnaa bilbayda meeshaa bayda la yidhahdo markaan marayno idaa huwa cumar radi allahu canhu waxaaba ku soo kadiyey u arkay birajuli nin buu arkay naasilin degan fii dilli shajaratin geed hoosteed socotay ahaayeen cumar baa wuxuu arkay nin geed hoostii degan meel bidhaanuu ka arkay fa qaala lii buu leey ibnu cabbaas cumar baa wuxuu igu yidhi idhab oro tagoo faaclam ii soo ogow lii aniga man daaka rajulu ninkaas geedka hoos degan ee asagana socotadee meesha harsanaaya qofkuu yahay ii soo ogow fadahabtu waan tegey faidaa huwa suhayb waa suhayb ruumi oo halkaa ku yar nasanaya isaga reerkiisa rajactu ilayhi waan ku soo laabtay cumar faqultu waxaan ku yidhi innaka adigu amartanii waxaad ii amartay an aclama inaan ogaado laka ku ogaado man daaka qofkaa midkuu yahay wa inahu ninkii kuu soo ogaadayo suhaybun suhayb weeyaan iisoo ogow baa idintireen leeleh qaala wuxuu yidhi cumar mar labaad noqoo mamurhu waxaad amartaa suhayb falyalxaq binaa hana soo gaadho oo annaga rufaqadaannada iyo kooxdaannada ha ku soo darmado falyalxaq bina faqultu waxaanin ina macahu ahla ehelkiisiibuu buu wataayoo keligii maaha reerkiisi baa la socdaa qaala cumar wuxuu yidhi wain kaana macahu ahluhu ehelkiisaba ha la socdaana maxaa dhiba ehelkiisa baa la socdaana oo gabadha waa bixajabad ama howdajkeediay saaran tahay ama xijaabkeediina bay qabtaa wax dhibaataa male hadday la socoto ninkeediina la socdo safarta keligeed aan ahayn ajnabi ayna la soconin waxba dhibaataa ma laha sidaa weeyaan yani baabka baabulxijaabka la yidhaahdo yacni dadku maa bayna mutasaahilin wa mutashadidiin qaar tasaahulo oo aad u fududaystana way jiraan xijaabka iyo ehelkiisa iyo reerkiisa qaarna oo iska fududaysta qaarna way tashadudaanoo xadday dhaafiyaan oo gabadhii xijaaban oo asturan oo wax maxduura aan ku jirin oo khalwo iyo waxba ku jirin ayuu haddana mar walba cadaadinayaayoo culays ku hayaa culays ku hayaa taas markaa sida hadda dadka qaar dhaqanba u noqotay dadka carabta ah carabta oo kale dadka sacuudiga usii daran sacuudiga usii daran oo ninkii wasaantiisa wato xijaabkiisi xijaabkeeda ay qabto haddii haddana aad u soo dhowaato adigooban zaxme iyo caliili iyo xajki intaasu wuxuu arkayaa inaad dembi weyn ka gashay ah, dembi weyn ku gashay oo halkaasuu kaa guulguuli mana salaami kartidoo adiga oo nin sacuudi oo naagtiisi wato la socota ma salaami kartid asalaamu calaykum ma dhihi kartid assalaamu calaykum ma dhihi kartid ah. ah. yaa weylaka wey markaasi waxbaa dagaal baad markaa iclaansatay dagaal baad iclaansatay ah. assalaamu calaykum waa istaqaanaan aad baa saaxiib u aheedeen soo islaantiisa lama socoto waxaan aqoon ahaan baad u ag maraysaa dhaqanka halkaas waa tashadud ogow hadda aan loo baahnayn ma baahno nacam calaa kulli xaal suhayb ha ii imaado reerkiisa haba watee muruu falyaxaq bina faqultu waxaa ina macahu qaala wain kaana macahu ahlu wa rubamaa qaal ayuub murhu amar falyalxaq bina hana soo gaare falamaa qadimnaa markaan soo gallay magaalada madiina la galay oo safartii baa laga socday oo magaalada madiina la tegey lam yalbah amiiru lmu'miniin cumar bnu khadaab muuna sii nagaanin an usiiba in la asiibay ru'ya lagu tusay cumar radia allahu canhu waxaan ku riyooday buu yidhi wixii digaag ama diiq ama dooray midkaa tidhaahdaba midka diigga la yidhaahdo kaasoo ikawinaayo ikawin ayaan ku riyooday buu yidhi wax kalena ooma malaynaya waa geeridaydii oo anigoo lay dilay weeyaan ishaaradaas in la dili doonaana waa kii xadiidkii fi saxiix ku marray kitaab aliimaan aan ku marray min riwaayati xudayfa bnu yamaan inuu yahay albaabkii fitnada lagu xidhay buu ahaa fitnadii albaabka asaga ah ee cumar baa radia allaahu canhu yaa u dhexeeyey dadka inay fitno ku dhacday iyo dadka asaga udhexeeyey marka oo fitnada tamuujib mawjabaxre weyn ma dhacayso cumar intuu nool yahay ilaahay baa subxaana wa tacaala qadaray waa kii dhihi jir marka albaabka ma la jabin doonaa mise waa la furi doonaa marka waa la jabin doonaa waa kii dhihi jir idan laa yuqlaq waa kii dhihi jir ah, jabintana wuxuu ku fasiray waa la dili doonaa cumar marka haddii la dilo cumar fitnantii bilaabatay cumaanna waa tii markaasi ayaduna sii socotay cali bin abi aalib waa kii sii socotay khilaaf iyo burbur iyo dhibaato badan waa kii dhacday ummadda muslimiinta ilaa maantadan way socotaa fitantii muslimiinta ay isu imtixaameen isku rafaadeen waa la asiibayoo fa jaa'a suhaybun suhayb baa yimid yaquul asagoo leh waa aakhaah waa aakhaah walaalka yow ayuu leeh waa saaxiibka yow faqaala cumar baa wuxuu yidhi alam taclam sooma ogid mase lam tasmac miyaadan maqal awalam tasmac miyaadan maqal qaala ayuub aw qaal awalam taclam miyaadan ogayn awalam tasmac miyaadan maqal ana rasuula allahi sala alla alay slam nabigu inuu qaala yidhi ina almayita qof ka dhintay layucadabu waa la cadaabi bibacdi bukaa'i ahlihi ehelkiisa oohintay ooyaan qaarkeed qaala wuxuu yidhi faamaa cabdullaahi faarsalahaa mursalatan waa iska irsaaliyey oo ma qaydin wa amaa cumaru cumarse faqaala wuxuu yidhi bibacdi bibacdi bukaa'i ahlihi buu yidhi laakiin wiilkiisa cabdulaahi wuxuu yidhi bukaa'i ehlihi buu yidhi wuu idlaaqay ma qaydin oo kuma qaydin bibacdin kuma qaydin oo kuma dabrin faqumtu waan istaagay buu leeyahay fadahaltu waxaan u galay calaa caaisha ninka le faqumtu waa cabdullaahi bin abi mulayka qisadaasuu u joogay isdhaafsadeen cabdulaahi binu cumar iyo ibnu cabbaas ay ka sheekeeyeen oo cabdullahi bin cumarna sidaasuu qabay cumarna ibnu cabbaas baa ka soo wariyey inuu asagana sidaa qabay wuxuu leeyahay waan istaagay buu leeyay ibnu mulayka oo taabiciya fadahaltu calaa caaisha caaishaan u galay radia allahu canha faxadatuha waxaan u sheegay bima qaala ibnu cumar hadalkii ibnu cumar uu yidhi radi allaahu canhu oo xadiidkaa uu deliishaday saa u fahmay faqaalad waxay tihi caaisha laa maya saa ma aha wallaahi baan ku dhaartay maa qaala rasuulullah rasuulkii ilaahay muuna dhihin calayhi salaam qadun weligii hadalkaa muuna dhihin muuna dhihin min almayita qof dhintay yaa yucadaba loo cadaabi bibukaa'i axadin qof dhimashadii qof oohintiibaa loo cadaabi muuna dhihin nabiga sala allah alay wasalam ayib caaisha waa anfisay halkan maxaa imaaday marka nafyi iyo ibaat nafyi iyo ihbaat qaacidadu waxaa weeyaan hadday kulmaan nafyi iyo ihbaat ay tacaarudaan yuqadamu almuhbitu can almunfi almuhbat ah, ama muhbit qofka wax ihbaatinaayo ama almuhbat waxaa la ihbaatin baa muqadamo laga hormarin can annafy waxa la anfinayo lannahu qofka wax ihbaatinaayana waxaasaa jira oo saasuu nabiga yidhi qofkaas cilmi dheeraadan qofka kale una maqal buu qabaa oo wataa kan laakiin anfinaaya waxaa weeyaan daliilkiisu sariix maaha nusuus cumuumah ayuu deliishanayaa ama asalkii buu deliishanayaa asalkii oo ah baraa'ada baraa'ada marka wallaahi baan ku dhaartay maa qaala rasuulullah qadun ina almayita yucadabu bibukaa'i axadin walaakinahu qaala nabigu wuxuu yidhi ina alkaafira gaalka yasiiduhu allaahu ilaahay baa u ziyaadinaya bibukaa'i ahlihi ehelkiisa oohintooda cadaaban buu ilahay ugu ziyaadin wa ina allaha ilaahay lahuwa asagaa adxaka ka qoslisiiya qofkuu doono oo sababtii lagu qosli lahaana keena wa abkaa isagaa ka ooysiiya qofkuu doonaba walaa taziru wa qaala subxaanahu walaa taziru waasiratun wisra ukhra aayaddaasna waa xoojisay oo waxay leedahay aayaddaasna waxuu deliishanaysaa qofkaa dembiguu galay ooyaya qofkaa kale loo qaban mahay tanay ku xumbaaraysaa marka way anfisay warkii cabdullahi bin cumar iyo cumar ay ku tageen aayaddan u deliishanaysaa ah. laakiin aayadda ayada caaisha radia allahu canha wa ardaaha allah ka raadi noqdee de waxaa weeye cumuumkeeda ayada laftirkeeda takhsiis inay tidhaahda gaalkii baa loo siyaadin qof oo hintiis yaa cadaabka lagu ziyaadin ayada laftirkeeda aayadday ka hor imaanaysaa aayadday ka hor imaanaysaa maxaa yeelay gaalka gaalnimadiisa ha loo cadaabo laakiin qof kale dembi uu galay iyo dembi uu la yimid yaa cadaabka loogu ziyaadini waa nafsa natiija isla tii oo kale wey kii muuminkaaya oo intii loo ooye loo cadaabo iyo gaalkii oo loo ziyaadiyo labadaba walaa tasiru waasirata wisr uqrabaa uu daliila marka yaa lagu radi karaa ama haddii la yidhaahdo looma cadaabaayo aayadda labadaba waa loo daliishan karaa labadaba waa loo daliishan karaa laakiin in la yidhahda gaalkina waa loo ziyaadinayaa haddana walaa tasiru waasirata wisr ukhra lasoo daliishado waxaa wey ishkaal baa ku jira ishkaal baa ku jira marka waa ijtihaadu caaisha radi allahu canha dadaalkeedii iyo fahamkeedii way saxaabada nabigana way isku khilaafeen masaa'isha sharciga ah iyo fahamka nusuusta ayay isku khilaafeen waa ijtihaad qofka mujtahidka ah ee darajada ijtihaadka iyo macrifada iyo aqoonta lehna ijtihaadkiisa iyo fahamkiisaasi hadduu sawaabka asiibo oo xaqa waafaqana laba ajir buu leeyahay dadaalkuu muujiyey iyo asiibiddii uu xaqa asiibay hadduu gafo oo garab marana dadaalkuu dadaalay baa ajir laga siinaya wixii gaf ahla waa loo dhaafay xadiidkii nabiga calayh salaam uu yidhi idaa xakama alxaakimu faasaaba falahu ajraan waidaa xakama alxaakimu faijtahada faasaaba falahu ajraan waidaa xakama faijtahada faahdaa falahu ajrun ayaa u daliila qofka hadduu ijtihaadoo dadaalo oo uu haddana dadaalkiisii uu xaqi waafaqo laba ajir buu lehay hadduu waafiq waayo oo isku day ulaa xaqraadis u ahaa uu laakiin xaqi garab marana qof u kastayna ma aha xaqraadis buu ahaa hal ajir buu leeyahay buu nabiga sala allah alay wasalam yidhi qaala ayuub baa wuxuu yidhi qaala ibnu abi mulayka wuxuu yidhi xadaana alqaasim ibnu moxamed baa noo warramay qaala lamaa balaqa caaisha caaisha qowlu cumar markuu soo gaaray wa ibnu cumar iyo cabdullahi bin cumar hadalkoodii qofka dhintay waxaa loo cadaabay qofka nool oohintiis qaarad waxay tihi innakum idinku latuxadiuunii waxaad iga warramaysaan can kayri kaadibayni laba ninoon been aan aqoonin been sheegaynin waa cumar iyo ibnu cumare oon been sheegaynin baad horta iga warranteen ood warkooda ii sheegteen walaa mukadabayni laba lobeenyana ma ahoo been baad sheegteen la dhaho walaakina asamca maqalku yukhdi'u waa gafaabay tiri macsuum ma aha waxay ismoodsiiyeen oo siday u maqleen si aan ahayn ayaa laga yaabaa inay u qaateen laakiin beenay ku talagaleen ma aha xasha been bay sheegeenna ma dhahayno laakina asamca maqalku yukhdi waa gafaa marka biqadri nadar ijtihaadka ayaa ku xoog badan marka laga tago usluubka caaisha fiiri qiimahii uu leeyahay usluubka caaisha radia allahu canha ay oga jawaabayso dadkay masalada isku khilaafsanaayeen bal u fiirsa adiguba waxay leedahay way ammaanaysaa been ma sheegayaan dad been been baa sheegaysa la dhahana ma aha laakiin maxay ugu cudurdaartay dee waa bini aadan bashara ah, inay gafeen baa laga yaabaa si khalad wax u fahmeen oo maqalkoodii si aan hayn xadaana mxamed bn raafici wacabd bn xumayd qaala ibnu raafic xadaana cabdrazaq qaala ahbarana ibnu jurayj qaala ahbarana cabdulahi bn abi mulaykata qaal tuwufiyat ibnatun gabadh baa la oofsadoo dhimatay licumaan binu cafaan u dhalay umma aabaan waan soo marray bimakata makay ku dhimatay qaala faji'naa waan imaanay linashhadaha inaan xaadirro janaasadeedii qaala faxadaraha ibnu cumar baa soo xaadiray waibnu cabaas cabdullahi bin cabaasna gadaal baa laga keenay qaala wuxuu yidhi ibnu abi mulayka wa innii aniguna la jaalisun dhaxdoodaan fadhiyey qaala wuxuu yidhi jalastu waan fadhiistay ilaa axadihima midkood baa marka hore la fadhiistay waa ibnu cumar uma ja'a alaakharu kii kalaa yimid fajalasa wuxuu fadhiistay ilaa janbii dhinacayga kale waa ibnu cabaas faqaala cabdullaahi bnu cumar baa wuxuu yidhi licamar bn cuhmaan wuxuu ku yidhi wahuwa muwaajihu isagoo ka soo horjeeda alaa tanhaa can ilbukaa oohinta miyaadan reebaynin waa u sarbeebay sarbeebkiiba haddana lagu fasiraya riwaayat alxadiid bilmacna wey alaa tanhaa can ilbukaa oohinta miyaadan reebaynin ciddiinni wataa laga ooyayee maad reebtid ama marka hore wuu u sarbeebay haddana waa ku xoojiyey fa ina rasuula allah nabiga calayh salaam qaala wuxuu yidhi ina almayita qofka dhinta la yucadabu waa la cadaabi bibukaa'i ahlihi ehelkiisa oohintooda calayhi ku dulooyaane faqaala ibnu cabbaas baa wuxuu yidhi qad kaana cumaru ibnu cumaroo warkaa aad sheegayso iyo hadalka iyo madhabkaasi aabbaha baa kugu waafaqsan qad kaana cumar wuxuuha yaquulu kii yidhaahda bacda dalika arrimaha aad sheegtay qaar ka ah, iyo bacdu ehlihi waa soo marray uma xadaa markaasuu xadiidkii iyo qisadii cabdullahi bin cabaas qisadii buu bilaabay faqaala wuxuu yidhi sadartu waxaan soo fullay oon soo dhaqaaqnay oo maka ka soo dhaqaaqnay maha cumar cumar bin khadaab annagoo la socona mawkib ah min makata makaa ka soo fullay xataa idaa kunaa markaan marayna bilbaydaa meel maka iyo madiina udhexayso bayda la yidhaahdo idaa huwa cumar birakbin raakib qof dad saarano musaafir ba hadda loo jeeda dad musaafiriina ayuu arkayoo taxta dilli shajaratin geed hoosteed degan faqaala wuxuu yidhi idhab or tagoo ibna cabaas oo fandur isoo fiiri man haaulaa'i rakb dadkaa safartaa ee meeshaa deggan bal isoo ogow fanadartu waan fiiri faidaa huwa suhayb waaba suhayb iyo reerkiis qaala wuxuu fa cumar waan u sheegay faqaala wuxuu udcuhu lii iigu yeer qaala farajactu ilaa suhayb baan kusoo soo noqday mar labaad faqultu waxaan ku yidhi irtaxil soo raro oo faalxiq soo gaar amiir almu'miniin madaxweynaha mu'miniinta soo gaar inuad la socotuu rabaa falamaa an usiiba cumaru cumar markii madiine intii la tegay la asiibay subax salaad subax isagoo tukanayo suurat alfurqaan akhrinaya ayaa la asiibay dakhala suhaybu suhaybbaa wuxuu soo galay cumar yuu u soo galay yabki isagoo ooyoo yaquulu leh waa akhaah waa saaxibaah walaalkayow saaxiibkay waa soo ware faqaala cumar baa wuxuu yidhi yaa suhayb atabkii calaya maanigaad igu ooyeysaa dushayda waqad qaala rasuulullah isagoo nabiga yidhi calayhi salaam ina almayita qofka dhintay yucadabu waa la cadaabi bibacdi bukaa'i ahlihi ehelkiisa ooyintooda qaar ka mida alayhi korkiisa faqaala ibnu cabaas baa wuxuu yidhi falamaa maata cumaru cumar markuu dhintay dakartu dalik licaa'isha caaishaan u sheego waxaana cumar sidaasuu qabay warkaasuuna nabiga ka wariyey faqaalat waxay tihi caaisha yarxamullahu cumara cumar allah naxariisto waa hadal fiican masalada way isku khilaafsan yihiin laakiin qiimihiisa iyo wanaaggiisa iyo maxabada iyo jaceylka saxaabada nabiga iyo mu'miniinta isku qabaan yaa wax walba kasii ballaaran marka waxba cadaawad iyo cadho iyo cuqdad midna mayna qaadin masalaa isku khilaafsannahay darteed qof looguma cuqdadoodo laa bay tihi haddana allah u naxariista cumar waa ducay hadal fiican wey laakiin masaladii iyo mabdii sidii baa laisku khilaafsan yihi waa laiskhilaafi karaa masale waa laisku khilaafi karaa aragti waa laskula tegi karaa laakiin jaceylkii iyo walaalnimadii inuuna burburin baa la rabaa mabaadidii iyo danihii guudna in laga midaysnaadaa la rabaa wax waa laisku khilaafi karaa waxaa laisku khilaafayna xaddiisa waa inaan laga gudbin waa jahliga iyo dalaalka iyo baadinimada iyo hawada hawada dadka saaran maanta ay laba qof baa isgafi waxba isku qabsan nin walba ninka kale uxididaha u siibi nin walba ninka kale yuu xididaha u siibi oo wax khayr iyo wanaag iyo wax uu qabtayba iyo wuxuu yahayba iyo wax wanaagaba midnaba malahabu ka soo qaadi taas lama rabo jus'iyada iyo qaybta iyo qaabka qofkaasi aad isku haysaan intaa ha gudbin haddii cadaalad iyo alla ka cabsi ay jirto wey haddii kale waxaa weeyaan waxay noqon sifatu lmunaafiq munaafiqa tilmaantiisa nabigaa sheegay calayi slam wuxuu yidhi waidaa khaasama fajara waidaa khaasama fajara munaafaqa markuu doodaayo doodiisaasi fujuur iyo been iyo waxaan jiroo dhan buu ku doodi waa midday soomaalidu dhahaan rag iska celi iyo rabbi ka cabso isku meel ma galan marka caaisha waxay tihi yarxamu allahu cumar allah u naxariisto nin fiican buu ahaa laase masaladaasi maya sidaas ma aha wallahi baa ku dhaartay maa xadaa rasuulu lahi sala slam nabiga muuna sheegin warkaa ina allaha yucadibu ilaahay wuxuu cadaabi almu'mina qof mu'mina oo alla rumaysan yuu u cadaabi bibukaa'i axadin qof dhintay oohintiis bibukaa'i axadin qof nool oohintiis yuu ilaahay qof muuminoo dhintay u cadaabi warkaasi ma dhihin walaakin qaala wuxuu yidhi nabigu in allaha alle yasiidulkaafira gaalka wuxuu ziyaadin cadaaban cadaab bibukaa'i ahlihi ehelkiisa oohintiisa caleyhi ku duulayaan qaala wuxuu yidhi waqaalat caaisha waxay tidhi xasbukum alqur'aan naga badbaaya warkaa asku haynee axaadiista inta u kaarisaan oo haddii nusuusta sunnada oo kale laysku qabto oo la kala rajixi waayo la jamcin waayo waxyaalaha lagu kala baxo waxaa ka mida daliil khaariji oo ka baxsan qur-aanka laisla aadi xasbukum lqur'aan bay tiri qur'aanka wa inagu filanba ilaahay muxuu yidhi walaa taziru waasiratun wisra ukhra xaggeed geenaysaan naf dambaawado dembigeedaasi inaan naf kale loo qabanaynin qaala wa qaala ibnu cabaas baa wuxuu yidhi cinda dalik wallahu adxaka waabka ibnu cabaas marka caaisho warkeedii u raacsay ilaahay baa ka qoslisiiyo ka ooysiiye qof qosle ama ooyey qof kale looma qabanayo hadduu laakiin dardaarmo oo yidhahdo hala ii soo ooyo dee wasiyada iyo dardaaranku waa qayb camalkaadii ka mida ah, camalkaadii ka midta ah. haddaad tidhahdo waxaa sadaqaad dardaaratay hebel waxaa hala siiyo markaad dhimanaysid soo ajirkama helaysid haddaad xumaan dardaarantana dembi baad ka helaysaa faman khaafa min muusin janafan aw ima yacni qofka dardaarmaaya inuu janaf iyo iilasho iyo dembi uu dardaarmi karo oo dadka maqlaaya la raba inay toosiyaan oo dhahaan maya ka daah dardaarankaas sax maahee ka daah qofka markuu sakaraadka yahay hadduu khaldabo khaladkiisa waa laga qaban la dhihi maayo ninkan xaaladuu taagan yahay ka hadal maahee iska dhaafa asagoo dembi iyo khalad ku hadlaaya oo waxbuu dardaarmaya xoolihii iyo wixiibuu markaas hebelaalasiiy hebel aan la siinin maalan yuu diiday dadka dhaxalka lahaa ama dad dhaxalla buu wax u dardaarmaya nabigana muxuu yidhi laa wasiyata liwaariin in allaha qad acdaa kula dii xaqin xaqa qof kasta oo xaqleh xaqiisa ilaahay baa qur-aanka ugu sheega waa iska cadyahaye falaa wasiyata liwaariin qof dhaxalka wax ku leh dardaaran gaara loo dardaarmi maayo taasuu nabig sal slam marka waa la reebaya sidaasoo kale caaisha radia allahu canha hadalkaasi qaala ibnu muleyk wuxuu yidhi fawallahi baa ku dhaartee maa qaala ibnu cumara min shay markii uu ibnu cumar uu sidaas ku hadlay oo cabdullaahi binu cabbaasna uu warkan sheegay caaishada intii loo gudbiyey ay ku khilaaftay cumar iyo cabdullaahi binu cumarba ay ku khilaaftay ibnu cumar muxuu sameeyey dood baa ilan bilaabatay waa iska aamusay wax xujo kale oo uu sii wada waayey ama si kaleu la aamusay laakiin hadalkii ma sii wadin xadana cabduraxmaan bnu bishri qaal xadana sufyaan qaala camr can ibn abi mulayka qaala kuna fii janaazati ummi aabaan gabadhaasi janaasadeedii binti cumaan oo dhimatay wasaq alxadii walam yanusa rafca alxadiidi can cumara xadiidka in la kor yeelo oo can cumar can inabi sal slam saas oomuna dhawaaqin kamaa nasa ayuub ibnu jurayj labadaas siday xadiidka ay u rafciyeen siay u rafciyeen ila nabiyi sal slam u rafciyeen labadaa iyada ah wa xadiiuhumaa ataba min xadiidi camar ninka kale waa uu ku sheegay camar binu dinaar wey marka riwaayatu camar binu iyo ayuub iyo ibnu jurayj ismutaabiceenayo intaba waxay ka warinayaan cabdullahi bin abi murayke waxaase taamwaxaa taamsan waxaa taamsan riwaayatu ah, ayuub wa ibnu jurayj ah, wa xadiiuhumaa atamu wuxuu ka taamsan yahay xadiiu ayuub ibnu jurayj min xadiidi camar bay ka taamsan yahay bu ku ina almayita qofka dhintay yucadabu waa la cadaabi bibukaa'i alxay <clears throat> qof nool oohintii baa loo cadaabaya waa sidaa xadiidka ay ku tageen wey waana xadiid saxiix oo taabit can rasul illa sal slm lakin tawjiiha laisku hayaa waa hadduu dardaarmo waa hadduu raalli ka yahay cadaabka maba aha kii naarta iyo cuquubada ahaaye waa ta'allum iyo xasre iyo murug qofkaasi uu ka murgaayo ehelkiisa ooyaya intaba waa lagu tawjiihiyey waxadaana khalaf ibnu hishaam abu aburabicu zahraani jamiican can xamaad qaala khalaf xadatana xamaad binu zayd can hishaam bn curwata can abiih qaala wuxuu yidhi dukira cinda caaisha caaisha agteeda radi allahu canha waxaa lagu soo qaadoo la sheegay qowlu ibni cumara cabdullahi bn cumar hadalkiisii uu nabiga ka wariyay u yidhi almayitu yucadabu waa la cadaabi qofka dhinta bibukaa'i ahli calayhi baa loo cadaabaya faqaalat caaisha waxay tihi raxima allahu abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaan waa cabdullahi bn cumare allah u naxariis samica shayan waxbuu maqlay falam yaxfadou mase xifdinin sidii uu u maqlay ooma xifdinin inamaa marad siday aheyd ay arrintu ku timid anaa aqaana bay leedahay caaisha waxay leedahay inamaa marad calaa rasuulillah nabiga dushiisa waxaa la soo mariyey janaasatu yahuudiyin nin yahuudi oo dhintay maydkiisa iyo oo la wadaa la soo mariyey wahum reer yahuudna yabkuuna calayh way ku ooyayaan faqaala nabigu wuxuu yidhi antum tabkuun idinkuna waabaad ooyaysaan wa inahu asaguna la yucadabu waa la cadaabaya marka la yucadabu ayaga oohinteeda loo cadaabaya mise gaalnimadiisii yahuudnimadiisiiba lagu cadaabaya uu ka sheekeeyey yaxtamil hada wa hada labada waa ixtimaal laakiin waxaan soo marray caaisho inay tiri waa loo ziyaadini oohintoodana waa loogu ziyaadinayaa calaawatan calaa kufrihi wa shirkihi gaalnimadiisii marka lagu si daro xadaana abu qurayb maxamed bn اlcalaa qaala xadaana abu usaama xamaad can hishaam can abihi qaal dukira waxaa la sheegay cinda caaishata caaisha agteeda radia allahu canha ana bna cumara cabdullaahi bni cumar yarfacu ila اnabiy nabigu u kor yeelay sala allah aleh wasalam oo uu ka wariyey ina almayita yucadabu fii qabrihi bal u cadaabi bibukaa'i ahlihi calayh faqaalat waxay tihi caaisha wahila wahila waa ismoodsiiyey yacni qalita waa qaldamay inamaa qaala rasuulullah rasuulka wuxuu yidhi oo keliya sal slam sala allah aleh ali wasalam innahu la yucadabu waxaa loo cadaabayaa bikhati'atihi dembigiis ow bidembihi dembigiisa loo cadaabaya wa ina ahlahu ehelkiisuna la عليه calayhi alaana way ku duloodayaan hadda way ku duloodayaan saasuu nabigu yidhi marka siduu nabigu u sheegay umuuna xifdina ibna cumar wadaka milu qowl laakiin waa waa iyada intay ra'yigeeda eh, iyo fahamka iyo xifdigeeda wey radia allahu canha wailaa ibnu cumar radia allahu canhu inuu xaafid yahay oo fiqo yahay muran kama taagna oo sidaa uu sheegay isagana aan gubaar eh, una lahayn ayib laakiin waxaa weeye masalatu niqaash baa la dhahaa way ka niqaashaysaa wadalika milu qowlihi ismoodsiiskaasna ibnu cumar uu ismoodsiiyey xadiidkan sida uu nabiga alay slam u yidhi si ahayn oo u xifdiyey wax ku cusub ma aha cumar iyo saxaabada qaarkood waxay la mid tahay wadaagka wahligaasi ismoodsiiskaas iyo qaladkaasi midlu qowlihi oo kale weeyaan hadalkiisii uu yidhi cumar ina rasuula allahi sala allah aleh wasalam cabdullahi bin cumar ina rasuula allahi sala allah aleh wasalam qaama cala alqaliib waxay la mid tahay ismoodsiiskan iyo khaladkan uu ku khaldamay qofka dhintay waxaa loo cadaabi qof oohay ooye baa loo cadaabayaa oo nabigana sidaa una dhihin oo uu yidhi kuwii gaaladahaa ee dhintay oohintoodii lagu dul ooyayo ka hadlayo u yidhi ayagana waa la cadaabaya dembigoodaasa loo cadaabaya isagana ku duloaya sidaas weeyaan wuu ismoodsiiyey ismoodsiiskaasna waxay la mid tahay ismoodsiis kale waa shay yunkaru bishay oo kale wax kale ku xasuusatay waxay tihi wadaaka milu qowlihi hadalkiisoo kale weeye ibnu cumar uu yidhi ina rasuula allah nabiga calayh salaam baa qaama istaagay cala alqaliib wuxuu dul istaagay qaliibkii qaliibku waa ceel ceel goof ah oon biyo lahayn yowma badri maalintii bader markii toddobaatan gaaladii ka mida la laayay nimankii gaalada ahaa ee mujrimiinta ahaa ee a'immatulkufriga ahaa ee nabiga intay magaalada maka ka soo saareen haddana daba socday weli ayuu ilaahay jabiyey oo kibirkoodii dalkaasuu ku soo haray toddobaatan baa laga diri urkoodii iyo milalkoodii si cudurro u keenin ayaa waxaa la yidhi ha lagu guro nabiga saddex beri buu meesha deganaa oo yidhi haddaa wax isku haysaan meeshaasaan deganaanayaa isu soo abaabula sala allah aleh ali wasalam yani waxaa weeyaan baa wuxuu yihaa layidhi ninka ha ilagdee xooga kusii kusii laabnaa xooga kusii laabnaa maan la yaabay nabiga hadduu ka adkaado oo meel ugu adkaado iskama dhaqaaqi jirin wuu cararay iyo si uu xaqiijin jiray nasriga iyo guusha halkiisaas saddex beri buu joogay sala allah aleh wasalam marka qoraxdaba aad bay u kululeyd nimankan niman waxay ahaayeen neefaf ah neefaf oo hoose cayilay bay ahaayeen marka inay dildilaacaan oo milalkoodii iyo cudurra bay-ada ay fasaahadiyaan ayaa laga baqay godka ku gura buu nabiga alayh salatu waslam naga astura foolxumadooda haddii la jiijiiday qaarkood meeshiibayba ku kala googeen umay ibnu khalaf waa la jiidi waayey halkiiba ku dildilaacay godkii markii lagu guray buu nabigu dul istaagay ceelkii qaama cala alqaliibi yowma badrin maalintii bader buu kor istaagay wa fiihi qatla badrin dadkii bader la laayey min almushrikiina gaaladii ku jira faqaala lahum wuxuu ku yidhi maa qaala hadalkii uu ku yidhi ayuu ku yidhi oo wuxuu ku yidhi laqad wajadtu maa wacadanii rabbii fahal wajadtum maa wacada rabbukum wixii ilaahay ii yaboohay oo nasri iyo guul ah ilaahay waa ii ballantuu isii ballanqaaday inuu ii gargaari waan hellay annaga oo qatlaanaana waa shahiid kuwa annaga dhaga dhintana shahiid wey ixdaalxusnayayn waay yaan ku jirraa hellay annagu idinku ma hesheen wixii inii yaboohay oo naar ah naarta ma hesheen maanta ma haysaan markaas inahum markaasay saxaabadu waxay dhaheen yaa rasuul allah ma waxaad la hadlaysaa kuwan waqad jayafuu asagoo iyagoo noqday jiifa bakti bakti miyaad la hadliya nabi allah bay dheheen xadiiska waa mukhtasar wuu soo gaabaya xadiis kalaa faahfaahiyey dadka baktiga maad la hadlaysaa dhintay ee shalay darra dafta ka baxday <coughs> faqaala nabi alay slam wuxuu yidhi <coughs> innahum layasmacuun inahum ayagu layasmacuun way maqlayaan maa aquulu waxaan leeyahay waxaan leeyahay way maqlayaan way maqlayaan taasi marka caaisha waxay leedahay inuu nabigu yidhi way maqlayaan warkeenna waa ismoodsiis uu ismoodsiiyey ibnu cumar waqad wahala ee qalad waa qaldamay oo akhdaa waa ku gafay inamaa qaala wuxuu nabigu yidhi sala allah alay wasalam innahum layaclamuuna waxay og yihiin annamaa kuntu aquul wixii aan dhihi jiray markay noolaayeen ee xaq iyo tawxiida lahum ayaga aan u sheegi jiray oo naar baa jirtaee jooga xaqun inay xaq tahay hadda ogaade oo way dhinteenoo hadda maanta gacantii ku hayaan cuquubadoodii iyo naartoodii marka way maqlaayaan iyo wayna kala tahay way ogaadeen marka innagana ma maqlaan laakiin xaqiiqadii gacantii ku hayaanoo way ogaadeen maanta oo naftoodii cadaab bay ku jirtaa uma qara'ad waxay akhristay innaka laa tusmicu lmowta aayaddan akhristay ma maqashiin kartid kuwa dhintay laa tusmicu ma maqashiin kartid almowtaa kuwa dhintay waxba ma maqashiin kartid wamaa iyo qowluhu tacaala aayad kale wamaa anta adigu ma tihid nabi maxamadow bimusmicin man fi lqubuur dad qubuur ku jira ku wax maqashiin kara ma tihid daahirkeedaasi ku wadaa caaisha radi allahu canhu simaacaya maqalkaas culamada kalena waxay leeyihiin samaac yanfacuhum maqal oo anfacaaya ooy ka jawaabi karaan oo wax u tari ma maqlaan ee maqal xasro iyo nidaamo iyo shallaytowr u noqoni wayna maqlaan hadalkeenna oo inahum la yasmacuuna maa aquul riwaayo kale lastum biasmaca minhum matihiin kuwa ka maqal badan ayaga matihiin kuwa ka maqal badanoo saad ii maqashaanba ii maqlaanoo kale wey iyaduna waa masale kale oo ay leedahay caaisha way isku way ismoodsiiyeen ibnu cumar iyo way ismoodsiiyeen wayna maqlayaan ma ahee way og yihiin waaye waa ijtihaad radia allahu canha warka saxaabada masaaisha isku khilaafeen bay ka midta yaquulu xiina tabawa'uu markay hele gaareen xiina tabawa'ow marka ay heleen oo ay gaareen maqaacidahum booskoodii min annaari naarta ay ku lahaayeen waxay ogaadeen ana maa kuntu aquulu lahum xaqun inuu ahaa way ogaadeen marka maxay u taraysaase hadda ah, waxba u tari mayso calaacal iyo walbahaar iyo murug waxadaana abubakr bn abi shayba qala xadana waki xadana hishaam bn curwa bhada lisan bimacna xadii abi usama xadiian abi usama tam ka taabsan qala waxadaana qutayba bnu saciidin can malik bni anasin fima quriya calayhi can cabdillaahi bn abi bakr can abihi can camrata binti cabdiraxmaan anaha camra ahbaratu waxay u warantay cabdullaahi bin abi mulayka annahaa samicad inay maqashay caaisha radi allahu canha wadukira laha caaisha waxaa loo sheegay ana cabdallaahi bni cumar yaquulu inuu leeyahay ina almayita la yucadabu waa la cadaabi bibukaa'i xayi qof nool dhima oohintiisa loo cadaabi waana xadiid marfuuca faqaalat caaisha waxay tihi yakfiru llahu liabi cabdiraxmaan raxima llahuna waa soo marray allah u dambi dhaafo cabdullaahi bni cumar ama inahu lam yakdib been muuna sheegin oo ibnu cumar oo saxaabi nabi been uma qastaayo been muuna sheegin walaakinahu nasiya waa halmaamay aw akhdaa waa gafay laakiin been ma sheegin inamaa mara rasuulullah sidaa u qaatay maahe masalada asalkeedii bay sheegaysaa marka waxay leedahay inamaa mara rasuululahi sal l slam calaa yahuudiyatin naag yahuudiyada oo yubkaa calayha lagu dul ooyayo yuu nabiga calayhi salaatu wasalaam soo maray yuu soo maray hadduu soo maray wa inahaa iyaduna qaala markaasuu wuxuu nabigu yidhi inahum layabkuuna way ku dul ooyayaan calayha korkeeda wa inahaa ayaduna latucadabu waa la cadaabayaa fii qabrihaa qabrigeeda lagu cadaabayaa buu nabigu yihi tii buu marka u qaatay qofkii loo ooyo oo dhan in loo cadaabiy oohintaas darteed xadaana abubakr bin abi shayb qaal xadaana wakiic can saciid bni cubaydi daa'iy wamaxamed bni qaysin can cali bni rabiica qaala awalu man niixa calayhi qofkii u horreeyey lagu dul ooyo bilkuufati magaalada kuufa qarada ibnu kacab buu ahaa qarada ibnu kacab faqaala almuqiira bnu shuba wuxuu yidhi samictu rasuula allah nabiga alay slam baa maqlo yaquulu liman niixa calayhi qofkii lagu dul ooyo fa inahu yucadabu waa la cadaabi bimaa niixa bisababi maa niixa calayhi oohintii lagu dul ooyo sababteed yowma alqiyama maalinta qiyaamo waa masale kaloo ayadan muqiira qaba qoladii mutaa iyuu raacsan yahay waxadaana caliy bnu xujr sacdiyu qaal xadaana caliy bn musir ahbarana moxamed bnu qays asdiy alasdiyu can caliy bni rabiicata alasdiy can ilmuqiira bn shuba can nabi sal slm bimilihi milahu waxadaanaahu ibnu abi cumara qala xadana marwan can اlfazari qala xadana saciid bn cubaydin aay can cali bn rabicata can muira bn shuba an bimili baabu tashdiidi fi niyaaxa oohinta qofkii dhintay waa loo cadaabay looma cadaabay waa masalo kale oo soo maray sidaasaan culummadu xoojiyeen in aan calaa idlaaqihi aan ahayn oon la idlaaqin oo la yidhahdo wuxuu sabab u ahaa dardaaran u dardaarmay ama uu ka raalli ahaa umaa loo cadaabi oo dembigiisa ka mid noqon taa iyada waa masale kale oo khilaafkeedana cumar iyo radia allahu canhu wiilkiisa iyo caaisho iyo bacdu saxaaba isku khilaafay laakiin in la dhawaaqo la ooyo iskeed bay dembi u tahay oo qofka ooyaya qaylaaya yaa ku dembaabaya taasoo markaa musanifka hadda baabaystay wuxuu yidhi atashdiidu fi niyaaxa dabcan baabka iyo baabayntu muslim ma laha imaam nawowi iyo dadka ka dambeeyey baa abwaabta iska leh marka laakiin macnaha xadiiskaas uumuu baabkuna ka tirsan yahay marka dimnan dimnan ayuu u yahay tarjumadan mid raacsan imaam muslim raximah llahu tacaala way raacsan tahay dimnan iyo macnahaan qaala xadaana lanna waa lisaan lxaal iyo lisaan lmaqaal baa kala jira waa lasu dhawiy xadaana abubakr bin abi shayba qaala xadaana cafaan xadaana aban bnu yaziid xaa waxadaana isxaaq bnu mansuur walafdi lah qaala akhbarana xabaan bnu hilaal qaala xadaana aabaan qaala xadaana yaxya ana zaydan xadaana zayd bnu salaam xadaahu ana aba salaam alxabashi mamduur xadaahu ana abaa malik alashcariy xadaahu ana nabiya sala allah aleh wasalam qaala inuu yidhi arbacun afar khaslo afar shay iyo afar dabeecad iyo dhaqan fii ummatii ummaddayda dhexdeeda min amri aljaahiliya umuurtii jaahiliga bay ka mid tahay laa yatrukuuhunna laa yatrukuuna laa yatrukuunahunna kana tegi maayaan afar shay oo ka mid ah dhaqankii jaahiliyada jaahiliya waxaa la dhahaa islaamka ka islaamka ka hor oo wax diin iyo cilmi oo la haystay midna ma jirin marka xilligii jaahiliyadii dhaqanxumadii iyo jahligii lagu dhaqmi jiray afar shay oo arrinkaas ahayd oo waxaa jirta aan ummaddan ka suulayn weligeed isla daba soconayso wixii diinta la bartay oo inayna wanaagsanayn la ogaaday haddana afarta ayadaa weli sidii baa yaa loo daba socdaa dadkao dhanna ka tegi maayaan <clears throat> laa yatrukuunahunna waxaa laga wadaa ay kulluhun dhammaantood ka wada tegi maayaan dadkao dhan ka tegi maayaane qaar baa ka tahi laakiin ma dabargo'ayso fikirkan iyo dhaqanka jaahiliga weligeed wuxuu qolo unbaa kaga dhaqmaysa oo la soconaysa dayib maxay yihiin afartaas alfaqru fi laxsaab alfaqru faan fi laxsaabi lagu faantamo sharafta aabbayaasha sharafta aabbayaasha lagu faantamo oo la yidhaahdo annaga ree hebel baan nahay hebel baa naga dhashay sidaasi sidaasaan sharaf ku leenahay geesinimo ahaatayaa iyo deeq ahaatayaa iyo tira sheegatay iyo wax baan samaynaa oo adkaannaa wuxuu ahaadaba in lagu sharaf qabiil iyo nasab lagu faano waxay ka mid tahay fikra aljaahiliya leanna markaad ku faanayso xagga kalena maxaa ka soo jeeda dadka kale waxay yihiinma ma leh saasa ka dhiganta maxaa tiin idinku annaga saasaan nahay saasay noqonaysaa alfakru faan fil axsaabi lagu faantamo sharafta iyo nasabka lagu faantamo wax sharaf qabiil iyo nasaba oo lagu kala sharaf badan yahayna ma jirtee waa qof walba iyo tiisa ina akramakum cind allahi atqaakum wey qof walba iyo waxa uu la yimaado iyo taqwaya iyo alla kacabsi hadduu la yimaado kaasaa akram ah oo ilaah agtiisa karaamo iyo sharaf ku leh eeree hebel baan hayo hebel baan ka soo jeedaa waxba kuu tari mayso kuu shaacira wuxuu yidhi idaftakaruu ida iftakharuu biaabaa'in lahum sharafun qulnaa nacam walaakin bisa maa khalaf hadday ay isku ammaanaan oo ku faantamaan aabbayaal sharaf leh waxaan leenahay waa runtiin oo sharaf bay lahaayeen aabbayaashiin laakiin aabbayaashiinnii sharafta lahaa biisa maa khalaf waxay ka tageen ee gadaal ay ka reebeen iyo faracoodaa baas leh marka waxaa weeye hadduu asalka uu fiican yahay farcii ay ka farcaban ay xumaadaan faracaas u tari mayso waxba sharafta aabbayaasha waxba uma tarayso man baطaa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu ninkii camalkiisa uu dhigo nasabkiisa waxba u tari mahayo ina akramakum cinda allahi atqaakum in lagu socdaa fiican oon dadka lagu kala fadlilin qabiil iyo hebel iyo ree hebel baa nahay midnaba waa fikra jaahiliya oo weli aan dabar go weli dadka qaar ay dabada hayaan kow laba wa dacnu iyo duritaan filansaabe nasabka la dhacniyo oo la yidhahdo hebel waa nasab dhiman iyo hebel waa laangaab iyo ree hebel waa sidaa waxay ka mid tahay dhaqankii jaahiliyada ee xumaa bay ka mid tahay waana jariima iyo dembi weyn iyo xadgudub weyn weeyaan nin baad arkaysaa qabiil idil wax ka sheegaya qabiil dhan oo saalixii iyo daalixii iyo weligii iyo caasigii intaba leh ya arrintaas waxay ka mid tahay waxyaalihii jaahiliyada islaamka ka horreeyay ee weliba nabigu uu yidhi ma hari doonto soo fiir ma hari doontee waana runtii sala allahu aleyh waali wasalam walistisqaau qodobka saddexaad aan haraynin alistisqaau in lagu roob doono binujuumi xidigaha oo la yidhaahdo istisqaa binujuum istisqaa binujuum dhowr macnoba waa la geliya macnaha koowaad waxaa weeyaan in roobkiiba la weydiista xidigii waa shirki gaalnimo wey oo la yidhahdo xidigoo roobkeed waa makhluuq awood aan lahayn samadaasu ku yaallaa ka muuqdaa wixii loogu talagalayna ka mid maaha in la tuugo la baryo in wadooyinka lagu xasuusto oo jihooyinka lagu garto iyo ziira lilkawaakibi inuu yahay mxuu ahaa ziirat lsama inuu yahay samada uu qurux u yahay samaaudunyahan uu qurxiyo iftiin iyo qurux iyo rujuuma lishayaaiin in shayaaiinta lagu rajmiyo lagu eriyo markay damcaan inay malaa'igta ay wax ka soo dhegaystaan arrimahaasaa ilaahay subxana wa tacala ugu talagalay aayaad weeyaanoo lagu tafakuro oo laga qaato ilaahay caayaadkiisa ay ka mid tahay waxdaaniyadiisa iyo awooddiisa lagu barto marka in isaga la baryo xidigii oo la xidig heblow soo bax ama wax keen waa shirki iyo gaalnimo in la yidhaahdo roobkii baa la helay markii roobkii la helay loo tiiriyo xidiga isagana oo la roobka waan hellay roobkan waxaa sababtiisa ku hellay xidig hebel xidig hebel baan ku hellay in la yidhaahdana ayaduna shirki weeye oo nabiga waa kii dhihi jiray <clears throat> asbaxa min cibaadii xadiid alqudsi weye ilahay baa wuxuu yidhi addoommihii waxaas aka waa bariistay <clears throat> muuminun bi wa kaafirun bi miduu rumeeyey iyo mid igu gaaloobay qolada tiri muirnaa bifadli roobbaada muirnaa bifadli illaahi wa ilaahay fadligiisa iyo roobka ku hellay sidaa yidhaahda fadaaka muuminun bi kaafirun bilkowkab anuu in rumaysan yahay xidig iyo makhluuq inuu waxba keeni karin buu ogyahay amaa ninkii yidhaahda mudirnaa binawi kada xidig hebel baan roob ku hellay fadaaka kaafirun bi mu'minun bilkowkab waa igu kufriyey oo rubuubiyadeydii iyo awooddaydii buu diiday xidig buuna u tiiriyey inuu roobka helay oo uu rumeeyey buu yidhi qudsi weeyaan khatarteeda heleday marka waxaas arrin khatarla wey roobka ilaahay baa keena isaga unbaana haysta isagaa unbaana la tuugi oo la baryi hadduuna siiyana alxamdulillah weeyaan allah lagu shukrin haddii la waayana imtixaan weeyaanoo waa lagu sabri labadaasa loo dhexeenaya bayna ashukri wa bayna asabri in la shukriyo iyo in la sabriya loo dhexeenaya qodobka saddexaad ee waxba dhibaataa lahayn xidigaha waa haddii la yidhaahdo xidig hebel markii meeshaa uu imaado xilligii waxaa la joogaa guga xilligii deyrtaa la joogaa xagaa baan gallay jiilaal baan gallay oo fusuusha arbacada afarta fasal ee lagu garto ee sanadku ka kooban yahay in xidiguhu ay manaasil iyo meelo kala degaan oo kuwa dhici iyo kuwa soo bixi iyo lagu bartay tajrubo iyo khibrad iyo macrifo inay xilliyaha la kala socdaan taa in la ogaado wax dhibaataa male waa cilmi iyo tajriba ah, xiddigaasaa bilowday gubaan gallay wax dhibaataa male guga inlen waxaa weeyaan kama dhigno roob baa da'ay xiddig baa keenay kama dhigna laakiin xilli baa laga hadlaya zaman baa laga hadlaya waqti baa laga hadlaya nacam qodobka qodobka saddexaad weeyaanee jaahiliyada ka jiro ee lagajaahiliyada jireen aan weli dhammaanin qodobka afaraad wa waa ooy oohinta iyo baroorta weeye qof baa dhintay markaasaa la hogayaysan oo la qayli haweenkaa u daran ama haweenkaaba u badan waniyaaxa in la qaylo la ooyo oo la dhaho sax maaha in inaa lilah wainaa rajicuun la dhaho la sabro la ilmeeyo waxaas wey taa la ogolyahay wa qaala wuxuu yihi anniyaaxatu oohinta iyo dhawaaqu annaaixatu fiir haweenkaa u badan ayagiibaa marka la tilmaamaya annaaixatu midda qaylisa idaa lam tatub haddaynan alla u toobad keenin qabla mowtiha intayna dhimanin tuqaamu waa la soo istaajin yowma alqiyaama maalinta qiyaamo walaal calayha korkeeda uu yahay sirbaalun qamiis iyo sarwaal min qadraanin daamur ah wa dircun iyo dirac min jarabin cadho ah jirkeedaoo dhan baa cadho ka soo daadanaysa wakaasaad waxaad moodi in dirac cadhaa ay qabtaba dirac cadha ah iyo qadraan daamurka waal daamur la yidhaahdo oo intii lakuleedeen xoolaha cadhaba lagaga bixin jiro lamadogolon jira sida laamigo kalea kaasaa lagu naarayaa dirac cadhaana waa la gelin oo isxoqayso oo ku ololayso waa islaamta caraaraysa qayliyaysa een alle ku sabirsaneen iyo qadarka alle ee qaylo wax mooday waxadaanaa ibnmuana ibn abi cumara qaala ibnmuana xadaanaa cabdulwahaab qaala samictu yaxya bnu saciidin yaquul ahbaratnii camra ii waranta anaa samicat caaisha ay maqasho taquulu leh lamaa jaa rasuulu lahi sala la alay slm markuu yimid markuu u yimid oo soo gaadhay oo loo keenay qatlu ibni xaariata wa jacfar bn abi aalib wa cabdillahi bn rawaaxa saddex qaa'id bay ahaayeen saddex hogaamiye oo nabiga calayh salaam ciidan uu diray muuta reer ruum xaggooda loo diray yuu nabiga calayh salaam madax oga dhigay oo yidhi ninka la yidhaahdo zayd binu xaarita haddii la dilana jacfar haddii la dilo cabdillah bin rawaaxa sidii buu nabiga calayh salaam u kala hormariyey u dhinteen oo kii horreeyaa shahiiday kii kalea calanka qaaday kii kalena waa shahiiday kii kalea qaada kii kale saddexda meesha ku shahiideen markii dambe ciidankii ay noqdeen amiir la'aan waxaa la wareegay calankii waa kuma khaalid bin waliid ayaa la wareegay maalintaasuu nabiga u bixiyey faakhadahaa sayf min sayf illah khaalid bin waliid waxaa loo bixiyey asayf lmasluul sayfullahi lmasluul baa loo bixiyey ayib marka nabiga calayh salaam warkii dadkii oon imaanin iyo ciidankii oon imaanin baa nabiga loo waxyooday oo uu yidhi akhada raayata zayd ibnu xaarida fastushhid uma jacfarun faqutil uma cbdullah bin qutil saasuu nabig alay slam yidhi warkii markaa nabiga alay slam warkii sheegay oo saxaabada u sheegay nimankii aan diray saddexdii ninba waa shahiideen nabigu jalasa wuxuu fadhiistay rasuulullah sal slam meel buu iska fadhiistay masaajijkiisii masaajidku dhex fadhiistay isagoo yucraf laga garanayo fiihi lxusn isagoo walbahaar iyo murug laga garanayo raggii u jeclaa ee qiimaha badnaa qaaliga ahaa ayaa shahiiday ah, saddex nin oo midna waa eh, zayd ibnu xaaria oo mawlihiisii isaga uu xoreeyey weeyaan oo dadka ugu jeclaa midna waa ina adeerkiis ashaqiiq jacfar bin abi aalib gurigooduu ku soo koray oo isku gurigu ku soo koray walaalay ahaayeen jacfar bin abi aalib midka kalena waa shaacirkiisii gabyaag ahaa ee u taagnaa wax allaala wixii afxumo iyo dacaayad iyo cay ahoo quraysh soo dirto ninkii ka jawaabi jiray buu ahaa ila waa masale muhima ah iyaduna in gaaladan af iyo adinba laiskaga celiyo af iyo adinba saddexdii baa shahiiday marka nabigu aad buu walbahaaray jalasa rasuulula sal l slam baa fadhiistay yucraf asagoo la garanaya fi lxusnu walbahaar iyo murug qaalada waxay tiri caaisha wa ana anduru waxaan ka fiirinayaa min saa'iri albaabi albaabka jeexjeexiisa shaqal baabi bay kugu fasiray albaabka jeexjeexiisa gurigeedii ay ku jirtay albaabkiisii yay ka fiirinaysaa nabigood murugsan oo foorara oo nin u imaaday faataahu rajulun nin baa u yimid nabiga faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah ina nisaa'a jacfar jacfar haweenkiisii jacfar bin abi aalib haweenkiisii wuxuu dhalay iyo wixii maarata la dhashay iyo xaaskiisii iyo wadakara wuxuu sheegay bukaa'ahun oohintoodii way ooyayaanoo oohintii waa kaad reebtay wayna ooyayaan nabi allow fa amarow nabigaa amray an yadhaba inuu tago fa yanhaahuna ka reebo baradoo ka reeb waa munkare aamusadhe ooyina fanahaba ninkii waa tegay faataahu waa u tegey fadakara waa u sheegay intuu tegey buu usoo sheegay yidhi nabiga wuxuu yahay ooyina war aamusa inta hadduu yidhi waxbaa ka tari waaye si caaisha waxay dhalinaysaa qaabku wax u radiyey iyo qaabku wax u inkiray iyo inuuna arrintii tallaabadii la rabay <clears throat> uuna qaadin <clears throat> fadahaba waa tegey haddana faataahu nabigu u yimid waa isagoo socda isagoo socda waa fadakara wuxuu sheegay annahunna haweenkii lam yudicna inayn adeecin nabi allah waan u sheegayoo imayna addeecin buu yidhi amarahu aaniya mar labaad buu nabiga amre wuxuu wararadoo ka reeb an yadhaba inuu tago fayanhahuna ka reebo fadahaba waa tegey uma ataahu haddana waa kan ku soo noqday nabiga faqala wuxuu wallaahi laqad qalabnana waynaga adkaadeen ya rasuul allah keri weynay waa ka quusannay qaalat caaisha waxay tihi fazacamad waxay sheegtay ana rasuula allahi sal slam qaala inuu yidhi idhab or orod tagoo faxtu fii afwaahihinna afka kaga shu mana turaaba carrada dembi iyo munkar laga reebay yay u bareereen hala edbiyo qaalat caaisha waxay tihi faqultu waxaan idhi arqama allaahu anfak caaisha waa isxajin weyday gurigii bay ka dhawaaqday waxay tihi waryaa nin yahow nabigoo murugsado walbahaarsan yaad haddana dhibaysaa arqam allahu anfak sankaada allaha booreeye dulleeye wallahi baan ku dhaartay maa tafcalu ma samaynaysid maa amaraka rasuulullah nabiga calayh salaam wuxuu ku amray ma samaynaysid oo nin wax qaban oo munkarka zuulin kara matiidoo karti leh wamaa taragta kalemana tegtid rasuulallah nabiga calayhi salaam min alcanaa'i dhibka iyo rafaadka nabigoo murugsan oo walbahaarsan umbaa hadda ku soo noqon oo ku soo noqon oo ku soo noqon waxna ma tirtid nabigana ma daysid caaisha radi allahu canha waa gabar yaroo waxay ahayd fariidada qiimo badan ayay ahayd karti badan dadanimo badan cilmi badan radia allahu canha wa ardaha وxadثna abubakr بن abi shayba <clears throat> qal xadثna cabdالlahi بن numayr xa وxadثna abu طاhir أخbarna cabdالlahi بن whbin an mucaawiyaةa بn صالحin xa وxadثna أحmed بن ibrahim الdwrqi qal xadثna cabdالsmdin qaal xadثna cabdالعaزيز عن ibn msلم kulhm can yaحya بn سacيid bhada الإsناad naxو fii xadiiثi cabdالعaزيز waxaa ku sugan wma tarakta rasuul الlah nabigana kalama tegtid calayh السلام min alciyi alciyi huwa alcanaa waa isku mid altacab wاlmashaqa dhibka aad nabiga la durtaagantahay ay kusoo noqnoqonayso oo nabigoo ilmeynayo oo ooyaya oo walbaharsan oo murugsan oo hintii nabiga calayi salaam u ogolaaday iyo ilmadii iyo murugtii uu nabiga ogolaaday wey yuu ku jiraa rasuulka calayi salaam kuwaa qaylaya muunka ku jira waad ka reebi lahday waxaad u kaashataba dad kale maa kaashatid oo kale oo qofka hadduu wax reebi waayo inuu dad kale kaashada ahayd inuu nabiga kusoo laalaabta may ahayn xadaanii aburabiic zahraan xadaana xamaad qaal xadaana ayuub can muxamed can maciyata qaala akhada calayna rasuulu llahi nabiga calayi salaam yaa wuxuu ballan nooga qaaday ahdii nala garay macaalbaycati baycadii iyo ballantii aan diinta iyo usuulu shareeca aan nabiga kula heshiinay inaan diinta ilaalinayno oo tawxiidka aan ilaalinayno shirkina iska ilaalinayno wax allaale wixii munkaraad iyo akhlaaq xumo iyo faaxisho iyo xumaana aan iska ilaalinayno baycadii waxaan waxaa ku jirtay nabiga oo uu ku daray allaa nanuuxa inaanan qaylin ah, allaa nanuuxa ka nawxilxamaam nawxulxamaam qoolleyda dhawaaqeeda oo qofka ooy oohintiisa ku luuqaluuqayni ee wax ku qaadqaadi qofkaa wey ee aan aamusaynin sabraynin qofka asaga ah murugta haysa keliya waxaa sii dheer murugta haysa waxaa sii dheer inuu yahay qof caraysan oo aad moodo inuu leeyahay maxaa anaga sidana noogu galay sida anaga maxaa noogu galay qof leh oo qadihii iyo qadarkii alleh ka soo horjeeduu ka dhigan yahay saasaa loo canaananaya famaa wafat mina ballan baan wada gallay haween badan bay ahaayeen inaanan ooyin hadday musiibo dhacdo musiibo adduunka inta la joogo dhimasho waynun socone famaa wafad bay leedahay ummu cadiya maynan oofinin minaa annaga imra'atun haweenay ilaa khamsun shan mooyane shan haweena basaha ballantii ka soo baxay intii kale markay musiibo ku dhacday waa ooyeen ummu sulaym kowdhe wa ummulxalaa wabnata abi sabra imra'atu mucaad amase imra'atu abi sabra waimra'atu mucaad shantaa gabdhood ayaa ballantii ka soo baxay oo intay musiibo iyo dhibaato ku dhacday adkaystay oo oohin laga waayey oo umusalamta qisadeedu waad garanaysaan maxay ahayd qisadeeda wiil baa ka dhintay waa hooyo waa beerkeedii waa ilmaheedii ay jecleed ayaa ka dhintay ka saqiiray markaas waxay tiri intay isisawirsiisay oo hadigii iyo dariiqadii la rabay ay martay iyo ilmihii intay daday bay meel saa iskaga dhigtay ma kor buu soo noolaanaya fursadaha kale ee bannaan inaad markaa jaaniska kale loo bannaan dhibaatadan hadda ku haysa tu kale oo aad heli laheedo fursada hadday ku dhaafiso soo dhibaato maaha habar ilmood bay ahayd habar ilmood yacni waxay tawaqucaysay inay raximkeeda uu jaahis yahay oo diyaar yahay haddii ninkeeda caawa ay la macaamilo ninkeedii baa yimid abudalxa wiilkii xanuunsanaa ka waran hadduu ka degan yahay sidii horay tiri hadduu ka degan yahay beenna waa iska ilaalinaysaa hadal sarbeeb ah asaga u qaatay ah sidaa iyo sida kala duwan hadduu ka degan yahay maxaa loo qaadan xanuunkii iyo leebkiileebkii isaga ahaa waa laga siibayo wuu roonaaday ayadana waxay leedahay leebkii waa laga siibay oo ilmo yaroo saqiiray weeyaanoo xanuun isdaaye sina ka wadaa cuntadii bay siisay waa isku diyaarisay habeenkii asaga ahaa waxaa calool galay wiil ayaa calool galay nabigana ducuu ka daba diray calayhi salaatu wasalaam ilaahu barakee wiilkii toban carruura wuxuu dhalay xufaado qur-aan ayuu dhalay barakadii baa ku dhacday sabirkii iyo dariiqii saxdaahee la qaatay marka gabdhaha shantaa besaa ballantii intii kale waa isxajin waayeen xaddaana isxaaq bn ibraahim qaal akhbarana asbaaq xaddaana hishaam can xafsa can umcatiyata qaalat akhada calayna rasuulullah nabigaa wuxuu ballan oga fi lbayca allah nanuuxa inaan qayliyin famaa wafad mina hayru hamsa shan mooyeene minhuna umu sulaym baa ka mid aheyd umu sulaym si gaara ah u sheegtay maxaa yeelay sabirkeeda sabir caadiya ma ahan wuxuu ahaa aja badan cajab badan buu ahaa waxaan ka suuroobaynin qof kasta ayuu ahaa amin dambaydeen waxay tihi markay horaheeda dhammaysatay ninkeeda casho siisatay mucaamiladii dhacday yay waxay tihi haddii ilaahay uu haddii qof bay tihi axad uu caariye iyo alaab ku siiyo oo caariye ahoo soo isticmaalo ii soo celi uu ku yidhaahdo oo uu yidhahdo wixii ma isticmaashay ii soo celi uu ku dhaho ma u diidi waa maya ilaahay wuxuu noo dhiibtay wiilkii yaraa waa naga qaatay haddii halla xabaalay tiri waxadaana abubakr bin abi shayba wazuhayr bin xarb wa isxaaq bin ibraahiim جamيعا عن أبي معاaوية qال زهير xadثna محمد بن xاaزم qال xadثna cاaصم عن xفصة عن أم cطية qالت لma نزلت hذه الآية aيaddii markay soo degtay يubaayicnaka عlى an laa يuشhrikna bالlahi شhayئا إلى qwلi وlaa yعصيnaka في macروف laga gaaro fii suuraة الmمtaxinة imtixaankaasaa laga qaadaya haweenka islaam baan nahay waan soo islaamna dhaha ayaddaas lagu dul akrin ma tihiin sidaas haa hadday dhahaan baycadii waad qabtaan socdaa leeyahy raggana waa lagu dul akhrini gacantana waa la saari ragga waa la salaami ama haweenka afkaas intuu kaga dulaqaya wuxuu leeyahay socda baycadii waa fushay oofiya qaarad waxay tihi kaana minhu niyaaxa waxaa ka mid ah waxyaalihii ballanta iyo cahdi lagu galay niyaaxada iyo oohinta iyo qaylada inay haweenku daayaan iyo sawacanka qaarad waxay tihi faqultu waxaan yahay rasuul allah ilaa aala fulaan ah, umaxadee waxay tihi ballantaas aad naga qaaday inaana ooyin far baa ii taagan aniga waxay tihi ilaa aala fulaan reer hebel mooyeene fa inahum reer hebel kaanuu waxay ahaayeen ascaduuni kuway u kaalimeeyey ugu taakulayey filjaahiliyati jaahiliyadii islaamka ka hor baa intay musiibo igu dhacday yay ila ooyeen oo igu taakulayeen oohintii falaa budda lii waa laga maarmaan min an uscidahum inaan u kaalmeeyo inaan u kaalmeeyo waa laga maarmaan faqaala rasul sal slm wuxuu yidhi sal ly slam ilaa aala fulan ree hebel mooyeene waa yahay buu yidhi waxyaalaha qaar waa la soo istisnoon karaa malaha qaar masaa'isha iyo awaamirta iyo nawaahida marka waaya reer hebel mooyaane wixii kale oohintooda usoo magdhow kadib deena mar dambe oohin kale yeena kaa dhicin buu yidhi nabiga sala allah aleh wasalam wallahu aclam bilahi towfiiq sala allah wasalam ala